bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin biidni illaahi tabaaraka watacaala waxaynu bilaabi doonnaa manduumada loo yaqaano manduuma albayquuniya oo ku saabsan cilmiga loo yaqaano cilm musalax alxadiid cilmigan cilm musalax alxadiid magacyihiisa waxaa ka mida magacaas waxaa ka mida magacyihiisa usuul اlxadiid waxaa ka mid ah cilmu اlxadiidi riwaaya cilmu اlxadiidi diraaya magacyaha ugu caansan uu leeyahay oo culimmadu ay sheegeen waa saddexdaa magac usuul اlxadiid iyo cilmu اlxadiidi diraaya iyo musطalax اlxadiid intuba culimmadu waa yidhaahdeen waa ku iطlaaqaan cumuuman cilmiga xadiidka marka laga warramayo waxay u qaybiyaan culimmadu laba qaybood cilmu xadiid yacni diraaya oo musala xadiidka ay u jeedaan iyo cilmulxadiid riwaaya oo marka ay u jeedaan yacni nabiga alayhi salaatu wassalaam axaadiidtiisii yani markaasi wixii ku saabsan aqwaashiisii calayhi salaatu wasalaam iyo afcaashiisii taqriiraadkiisii labaduba labadaa noocba cilmu lxadiid waa laisku yidhaahdaa waxay u sheegeen culimmadu fadaa'il yani markaasi cilmiga xadiidka iyo culamaa ulxadiid labaduba waxaa ku sugan cinda axmed watirmidi min xadiidi mucaawiya ibni qura can abiihi nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu yidhi laa yazaalu unaasu min ummatii mansuuriin laa yaduruhum man khadalahum xataa taquuma asaaca nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inaysan ka zuulayn ummad dad ka mida markaasi ummaddayda inaysan ka zuulayn inay yihiin mansuuriin kuwa markaa loo hiilinayo oo loo gargaarayo mana yani dhibna u geysan mayo cidda garabkooda ka baxda oo aan u hiilin ilaa qiyaamuhu ka dhacayo dadkaas mansuuriinta ah oo xadiidku uu sheegayo culimo fara badan waxay ku sheegeen inay yihiin ahlulxadiid waana sida laga soo wariyey imaamu albukhaari raximah ullah kadalika axmed ibnu xambal cali bnu madiini cabdullaahi ibnu mubaarak waxay ku sheegeen xadiidkaasi dadka lagu sheegayo oo mansuuriinta inay yihiin ahlulxadii sheekha la yidhaahdo ibnuamiir wuxuu odhanayaa laa rayba ana cilma alxadiii min ashraf alculuumi wa afdaliha waxaan shaki lahayn buu leeyahay cilmiga xadiidku inuu ka mid yahay culuumta kuwa ugu sharafta badan leh oo ugu fadli badan maxaa yeelay waa tiirka labaad ama rukniga labaad yani oo adilada yani markaasi tiirarka ay ku taagan tahay diintu waa tiirka labaad weeye alkitaabu wasunna wuxuu odhanayaa marka yani cidda jecel in la nashriyo cilmiga xadiidka waxaa weeyaan kullu saadiqin taqiyin nin kasta oo runlow ah oo taqi ah cidda ka fogaanaysa cilmiga xadiidka waxaa weeyaan buu yidhi kullu munaafiqin shaqiyin nin kastoo munaafiq ah oo shaqi ah ayaa ka dheeraada kadalika abu nasr ibnu salaam wuxuu odhanayaa laysa shayun ahqala cala ahli ilxaad wala abqada ilayhi min samaaci alxadiidi wa riwaayatihi wa isnaadih yacni ma uu jiro shay kaga culus dadka mulxidiinta ah oy ka nacab yihiin xadiidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maqalkiisa riwaayadiisa iyo isnaadkiisa culimo fara badan baa tilmaantay cilmigan yani ahmiyaddiisa iyo culamaa ulxadiid qiimahooda iyo fadligooda wuxuu odhanaya abulfadl muطaahir almaqdasi waxaad ogaataa ana alxadiia waalabahu manduubun ilayh muhaabun saaxibuhu calayh wayargabu fiihi ashraafu اnnaas wayashadu fiihi alaqbiyaau aladnaas ahluhu mansuuruun wa acdaa'uhu maqhuuruun dakarahum allahu caza wajalla fii kitaabih yani sheekhaas wuxuu leeyahay waxaad ogaataa cilmiga xadiidka iyo markaa in la barto cilmiga xadiidku inuu yahay manduub yani mid marka laisjeclaysiiyey cidda baranaysa waxay ka helaysaa awaab iyo ajar waxaa jecel inay bartaan ashraafu nnaas dadka kuwooda ashraafta ah oo markaasi sharafta iyo qiimaha u saaxiibka ah waxaana ka dheeraada oo ka zaahido yani markaasi aan ku dadaalin oo aan baran dadka aqbiyada ah bimacnaa caqligoodu uu liito wuxuu odhanayaa ahluhu mansuuruun dadka ahlu xadiidkaa ah waa kuwo loo gargaarayo oo loo hiilinayo weeyaan oo xadiidka baa inoo tilmaamay yani markaasi laa tazaalu aw laa yazaalu unaasu min ummati mansuuriin marka wuxuu hadalkaas tilmaamaya wuxuu leeyahay ahluhu mansuuruun dadka ahluxadiidkaa ah, kuwa loo nusreeyo weeyaan wa acdaa'uhu maqhuuruun cadowga kuwa cadowga u ah iyo ahlu xadiikana waa kuwo markaa liito weeye oo la xaqiro marka culimmadu hadallo fara badan bay ka leeyihiin cilmiga xadiidka iyo qiimaha uu leeyahay lidalika alkhaiibu اlbaghdaadi kitaab buu ka alifay uu ku magacaabay harafu aaabi اlxadii sharafu asxaabi اlxadiiث uu ku magacaabay oo mawduucaas uu ku faahfaahinayo aahaar fara badan oo mowduuca ku saabsanna uu soo naqlinayo saan tilmaannay baa cilmiga waxaa loo qaybiya laba qaybood cilmu xadiid riwaaya iyo cilmu xadiid diraaya marka laga hadlayo cilmu xadiid riwaaya waxa weeyaan waa cilmun yashtamilu calى naqli ma udiifa ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qawla aw ficla aw taqriira cilmun yashtamilu calى naqli ma udiifa ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qawla aw ficla aw taqriiran yacni waa cilmi koobsanaya in la naqliyo oo la soo raro wixii loo idaafeeyey oo loo tiiriyey nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxaa nebi maxamed loo tiirinaya ha noqdo calayhi الsalaatu wasalaam qowl ama ficil ama taqriir ha noqdo cilmu xadii riwaaya kaasaa loo jeedaa dawinaadda la dawinay axaadiita rasuulka calayhi الsalaau wasalaam yani markaasi waxay ahayd yani qarnigii koobaad yani markaasi dhammaadkiisii yani sanadkii hijriga markuu boqol ahaa ayaa la qoray sida imaam اlbukhaari uu ku sheegaya saxiixiisa wuxuu odhanayaa wakataba cumar bnu cabdilcaiiz ilaa abi bakr bnu xam cumar bnu cabdilcaiiz oo khilaafadii muslimiinta markaa hayey isagoo khaliifatu muslimiin ahaa ayaa wuxuu yani markaasi warqad u diray ninka loo yaqaano abu bakr ibnu xam wuxuuna ku yidhi undur maa kaana min xadiidi rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalama faktubhu xadiidka nebi maxamed alayh salaam qor cilladana waa u sheego wuxuu yidhi Eh, fainii khiftu duruusa alcilmi wadahaba alculamaa waxaan ka cabsanayaa yani cilmiga inuu baaba'o culimmaduna marka ay dhintaan nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam cilmigu wuxuu ku zuulaa yani culimmadu inay dhintaan ina allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yantazichu min quluubi alcibaad walaakin yaqbid alcilma biqabdi alculamaa cilmigu wuuuyani waxaa lagu qibdoodaa oo ku zuulaa inay culimmadii dhintaan xambaarsanaa xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan markay culimmadii wada dhintaan dadku markaa waxay yeelanayaan juhaal kuwa wax magarad ah fasu'iluu faaftaw bihayri cilmin fadalluu wa adalluu marka isagoo arrinkaa ka cabsanaya ayuu cumar bn cabdilcasiis radia allahu canhu wuxuu amray abubakar ibnu xasm inuu markaa qoro xadiidka nebi maxamed calayhi salaau wasalaam xaafid ibnu xajar raximah ullah wuxuu odhanayaa yustafaadu minhu waxaa laga faa'iidaysanaya hadalkaas ibtida'a tadwiin alxadiidi nabowi xilligaas in la bilaabay qoraalka xadiidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya intaa waxay ka horraysay marka xadiidka sidee baa markaasi loo hayey oo loo dhowri jiray wuxuu yidhi wa kaanuu qabla dalika yactamiduuna cala alxifdi intaa waxay ka horraysay boqolkaa waxay ka horreeyey waxay ahaayeen kuwa ictimaadoo cuskada xifdigooda iyo maskaxdooda lidaalika nebigu wuxuu reebay fii bacd aaadii in wax laga qoro bacd axaadiid wuxuu reebay in wax laga qoro culimadu waxay yihahdeen wuxuu u reebay u diiday nebigu sal slam wuxuu doonaya saxaabadu inay ictimaadaan maskaxda iyo xifdigooda lanna qofku hadduu wax qoro waxa uu qoray buu isku halaynaya laakiin hadduusan waxba qorin wixii markaa la sheegayo isku daya inuu qabto kadib wuxuu yidhi xaafid bnu xajar falama khaafa cumar bnu cabdilcasiiz wa kaana calaa ra'si almia aluulaa yani markuu ka cabsaday cumar bnu cabdilcasiiz yani cilmigii arrinkaas markuu ka cabsaday dahaaba alcilmi bimowti alculamaa ra'aa ana fii tadwiinihi dabdan lahu wa ibqaa'an qoraalka la qorayo xadiidka in markaas ay u noqonayso dhowrid la dhowrayo iyo dabdi ay u noqonayso marka tadwiinkiisu xilligaas ayuu ahaa cilmiga xadiidka oo ah cilmuxadii riwaaya nooca labaad waxaa nidhi waa cilmu xadii diraaya waana midka hadda aan wax ka dhigan doonno insha allah musalaxadiina loo yaqaano musalaxu xadii markay tacriifinayaan culimmadu waxay ku tacriifinayaan musطalax اlxadiid waa macrifaة اlqawaacid alatii yutawasalu biha ila macrifati xaali الraawi wاlmarwi waa sida xaafid bn xajar raximah اllah uu ku sheegay yani annukat cala bni صalaax tacaariif kaloo way sheegeen laakiin kana ugu waadixsan baad mooddaa macrifaة اlqawaacid alatii yutawasalu biha ila macrifati xaali الraawi wاlmarwi yani waa in la barto qawaacid qawaaciddaas oo lagu gaarayo in la barto raawiga yani cidda wax soo warinaysa iyo waxa la soo warinayo xaalkooda raawigu waa shakhsigii wax soo warinayay marwiguna wixii la soo warinayay weeyaan cidda ugu horraysay wax ka qorta cilmiga musطalaxulxadiidka sida alxaafid bn xajar uu ku sheegay kitaabkiisa nushada ah awalkiisaba wuxuu yidhi awalu kitaabin sunifa awalu kitaabin sunifa fi culuumi اlxadiid fi gaalib الظani huwa almuxadith alfaasil liraama hurmusi kitaabkii ugu horreeyey oo laga qoro cilmiga musطalax اlxadiid waa kitaabka loo yaqaano almuxadith alfaasil ou leehay yani sheekha la yidhahdo araama hurmusi way jireen wax ka horreeyey yani markaasi musanafaad wax ka horreeyey way jireen laakiin waxay leeyihin culimmadu waa ajmac maa jumica fii zamaanih waxa la jamciyo o la aruuriyo isagaa markaasi oo ugu markaa jaamicsanaa kadib culimmadii ka dambaysayna way ku tawasuceen oo markaasi yani markaas waxyaalo fara badan bay sii tilmaameen waxyaalaha muhiimka oo ardaygu inuu ogaada ay muhiim tahay meelo badanna inugu soo mari doono kitaabka waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaana alsnaad alisnaad ama asanad isnaadku markay culimmadu sheegayaan waxay sheegeen laba macne ayaa alisnaadka loo isticmaalaa midda kood waxaa weeye xadiidkii in ciddii ku hadashay loo tiiriyo isagoo sanadkiisii wata kaa waa la yidhaahdaa yani markaas isnaad rafcu اlxadiiث ilى qaa'ilihi musnadan waxaa kaloo isnaadka lagu sheegaa silsilaة الrijaali almuusila ilى اlmatni yani ciddan xadiidka silsiladda raggan kala warinaya fulaanu can fulaanin can fulaanin can fulaan ilaa nebi maxamed laga gaaraya calayhi الsalaaةu wasalaam raggaa wax kala warinaya waxaa loo yaqaanaa ayaa isnaad la yidhaahdaa meelo badan baan ku arki doonaa insha allah iyadoo markaasi isnaadkaasi wax laga sheegayo marka labadaa macnaba culimmadu markaasi waa u isticmaalaan haddaan usoo gudubno kitaabkeennan manduumadeennan mualifka iska leh magaciisu culimmadu waa isku khilaafsan yihiin laba magac ayay sheegeen culimada qaarkood waxay sheegeen in la yidhaahdo taaha culimmada qaarkoodna waxay sheegeen in la yidhaahdo cumar laakiin kaa dambe in cumar la yidhaahdo ayay markaasi culimmadu jasmiyeen qaarkood oo waxay yidhaahdeen yacni khatu lmu'allif manduumadan oo ku qoran khatu lmu'allif ayaa la arkay oo markaa ku qoran magacaas in magaciisa cumar la yidhaahdo markuu u tarjamaynayey yani sheekha la yidhaahdo zarakli kitaabkiisa alaclaam yani wuxuu yidhi cumar aw taaha ibnu muxamed ibnu fatuux albayquni caalimu bimusطalax اlxadiiث dimashqiyu shaafici ishtahara bimanduumatihi اlmacruufa Eh, bismihi albayquniya fi lmusalax intaasuu ka sheegay yani waa magaciisa cumarno yani wuxuu geliyey aw uu geliyey cumar aw taaha labaduba yani waa lagu sheegay laakiin cumarkaasay u badan yihiinoo markaa qaarkood ay jasmiyeen cumar ibn muxamed ibn fatuux albayquni eh, waxaa la isweydiye marka bayquunka loo nisbaynayo ayay culimmada qaarkood yani isweydiiyeen meesha ay tahay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yani bayquunku waxa weeye qaryatun fii iqliimi adarabijaan meesha adarabijaan la yidhaahdo qaryo ka mid ah weeye bayquuntu adarabijaan hadda waxay ku taallaa waa shimaal harb min iiraan meesha iiraan la yidhaahdo yani markaasi koonfur galbeedkeeda weeyaan marka halkaas ayay culamada qaarkood ku sheegeen sheekh la yidhaahdo badrudiin alxasani oo dhintay aafariyo kontonkii ayaa markaasi sidaa tilmaamay eh, marka waxaa la isweydiiyey waxaa loo nisbaynaya dimashqa oo sida markaa zarakli uu ku sheegaya aclaamkiisa wuxuu leeyahay addimashqi ashaafici azrabijaanna iyo dimashqana markaasi waa kala fog yihiin waxay ku tawjiihiyeen culimmada qaarkood waxaa suurtagala bay yidhaahdeen yani markaas asalkiisu inuu ahaa adrabijaan laakiin uu markaa dimasha inuu degay asalkiisu inuu ahaa adrabijaan laakiin dimashqa uu degay saa loogu nisbeeya dimashqi waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala bay yidhaahdeen aabbayaashiis ama awowayaashiis mid ka mida inuu degay halkaas oo sidaa markaas loogu nisbaynayo isagu laakiin min ahli dimashqa uu ahaa labadaasba culimmadu markaasi way sheegeen tarjamo weyn ama tarjamo dheer lagama hayo yani mualifka culimmada kitaabkiisa sharaxday way isku dayeen inay helaan tarjamo laakiin wax fara badan kamaysan helin inahaasaa ugu badan inta laga hayo in madhabkiisu shaafici u ahaa inuu min ahli dimashqa u ahaa yani kutubta laga hayana kitaabkan manduumadan ayaa ugu caansan salafkuna kumays dadaali jirin inay noqdaan dad mashhuuriin oo caan oo markaasi kuwo ku dadaala maysan ahayn nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi kama fii saxiixi muslim min xadiid sacad ibn waqaas sacad baa wuxuu odhanayaa samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul ina allaha yuxib اlcabd الtaqiya alghaniya alkhafiya alla wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah oo markaasi haniga ah bimacnaa haniyu nafsiga ah naftiisu ay hodanka tahay oo amac uusan ku jirin alkhafi qarsoon kaasuu ilahay jecelihi marka salafku waxay ku dadaali jireen inaysan ismuujinin xataa hadduu yahay caalim wuxuu ku dadaali jiray inuu noqdo cidaan la aqoon ayuu ku dadaali jiray marka sheekhuna wuxuu ka mid yahay raggaas aan la aqoonin laakiin ku caanbaxay manduumadiisa culimmaduna waxay leeyihiin yani inuu ahaa nin mukhlis ah calaamaadka ama adilada tusinaysa waxaa ka mid ah sida allou barakeeyey manduumadiisa oo markaa ummaddu ay ugu intifaaceen dalika culimada mucaasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen saddex kitaab qofka ka bilaaba funuunta waa fahmaa bay yidhaahdeen cilmu lmusطalax qofka ka bilaaba albayquuniya cilmu faraaidna ka bilaaba alraxabiya cilmu naxwana ka bilaaba alajruumiya manduumadan waxay leedahay shuruuxaad culimmadu way sharxeen shuruuxaadka waxay isugu jiraan kuwo makhduud ah oo aan la daabicin iyo kuwo markaa maطbuuc ah. kuwooda maطbuuca ah waxaa ka mid a sharaxa uu leeyahy sheekh maxamed ibnu cabdilbaaqi azarqani almaliki oo dhintay kii hijriga dhintay ayaa ka mida ah culimmada haraxday waxaa ka mida ah haraxa uu leeyahay sheekh la yidhaahdo maxamuud ibnu muxamed ibnu cabdidaa'im oo dhintay ku saddex boqol iyo siddeeddii hijriga waxaa la yidhahdaa albahjat alwadii'a sharxu matn albayquuniya waxaa ka mida ah sharaxa uu leeyahay sheekh le cumaan ibnu maki azabidi oo dhintay ku saddex boqol iyo soddonkii hijiriga wuxuu bixiyey alqalaa'id alcambariya cala almanduuma albayquuniya waana sharax aad u wanaagsan weyaan culimmadu ay ammaaneen waana mabuuc weyaan alqalaa'id alcambariya cala almanduuma albayquuniya waxaa ka mida sharaxa uu leeyahay sheekh la yihahdo maxamed ibnu khaliifa annabhani almaliki oo dhintay kii hijiriga wuxuu bixiyey annukhbat nabhaniya bisharxi manduuma albayquniya waxaa ka mida n shuraaxda kitaabka sharxa uu leeyahay sheekh la yihahdo xasan ibn muxamed almushaad oo dhintay kii hijiriga wuxuu ku magacaabay altaqriiraat saniya fii sharxi manduuma albayquniya waana shuruxaadka ugu caansan buu ka mid yahay oo mutadaawalka ah waxaa ka mida ah sharaxa uu leeyahay ashaykh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin ku magacaabay sharx almanduuma albayquuniya fii musalax alxadiid oo id markaasi shuruxaadka mashhuurka ayay ka mid tahay waxaa ka mida ah sharaxa uu leeyahay sheekha la maxamed amiin ibnu cabdalla alethiobi oo ku magacaabay albakura aljaniya Eh, waa sheekha iskale laamiyat afcaalka yani eh, manahil rijaal yani au manahil rijaal sharxu laamiyat alafcaal sheekha iskale weeyaan manahil الrijaal maraadic اlaطfaal bisharx laamiyat alafcaal sheekha iskale weeyaan oo ka mid ah yani markaasi min culamaai maka eh, culamo fara badan oo mucaasiriin ayaa harxay uu ka mid yahay har haddaan hayo a durar anaqiya sharxi manduuma albayquniya uu leeyahay sheekh la yidhaahdo turki ibnu musfir alcabdiini waxaa ka mid ah alfutuuxaat alquyuumiya sharxi manduumat albayquniya uu leeyahay abu mucaad alyaafici iyo shuruuxaad kaloo fara badan oo mucaasiriintu ay leeyihiin ayaa ka mid ah intaasi wax ku saabsan weeyaan yani markaasi manduumada yani shuruuxaadkeeda kuwo makhtuuda ka mid ah oo iyaguna aan yarayn oo weli aan la daabicin haddii aan guda galno manduumadeenna iyo kitaabka qaala الnaadimu raximah اllahu taعalى bismi اllahi الرaxman الraxim abdأ bاlxamdi muصlya عlى muxamadi khayr nabiyi ursila wdii min aqsaami اlxadiiثi cidah wkul waaxidi أtىa waxadah أwlha الصaxiix whuwa ma اtaصل isnaaduhu walam yushada aw yucal yarwiihi cadlun daabit can milihi muctamadun fii dabdihi wa naqlihi bismi illaahi araxmaan araxiim abda'u waan bilaabayaa ay namii haada nadmigaygan iyo tixdaydan waxaan ku bilaabayaa bilxamdi mahad baan ku bilaabayaa ilaahay aan mahadinayo musaliyan xaalaan ahay mid yani ammaanaya calaa muxammadin muxammed ayaan ammaanaya khayri nebiyin waxaan ammaanayaa khayri nebiyin nebi kii ugu khayr badnaa baan ammaanaya nebigaasoo ursila la diray wuxuu ka bilaabay sheekhu sida markaasi dabcadu ay u badan yihiin bisinka ayuu ka bilaabay mualifku raximah ullah Eh, muxaqiqiinta qaarkood oo taxqiijiyey manduumada waxay leeyihiin yacni bisinku sheekhu ma qorin eh, ardayda qaarkood baa ku daray sheekhu wuxuu ka bilaabay abda'u bilxamdi ayuu ka bilaabay inay bisin ka bilaabaan culimmadu kutubtana waa caado macruuf ah agtooda macruufka ah waxay ku dayanayaan yacni kitaabka qur'aanka ah Eh, waxaa laga bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kadalika waa hadyu alambiya calayhim asalaatu wasalaam ambiyadu markay wax qorayaan bisinkay ku bilaabi jireen nebigeennu calayhi salaatu wasalaam markuu cid wax u dirayo bisinkuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamedin rasuuli illaah qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay nebi sulaymaan calayhi asalaam wacalaa nabiyina wacala alambiyaa'i jamiican isagoo warqad u diraya gabadhii boqoradda ahaydoo la odhan jiray bilqiis malikatu saba inahu min sulaymaana wainahu bismi illaahi araxmaan araxiim waxay marka bisinka ugu bilaabayaan iqtidaa'an bilkitaab alcasiiz iqtidaa'an bialambiyaa kadalika barakaysi ay barakaysanayaan magaca ilaahay ayay ugu bilaabayaan yani magaca wuxuu ka bilaabay sheekhu hadalkiisa abda'u bilxamdi musaliyan calaa muxamadin khayri nabiyin ursila waxaan bilaabayaa nadmigan waxaan ku bilaabayaa bilxamdi xamdi baan ku bilaabayaa cidda uu ammaanaya sheekhu muusan sheegin cidda uu ku xamdinaya ma sheegin laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen xaalkaa laga fahmayaa li'anna mu'alifku waa qof muslima weeye qofka muslimka xamdiga ka dhacana cidda marka uu ku xamdinayo waa alla un weeyaan marka xaalka laga fahmayaa walow uusan sheeginba marka wuxuu noqonayaa abda'u biamdi ani bixamdi billaah yani bilxamdi lilaahi caza wajal waxaan ku bilaabayaa ammaan aan ammaanaya alle ayaan ku bilaabayaa xamdigu markay culimadu tacriifinayaan waxay dhahaan xamdi waxaa la yidhaahdaa wasfu lmaxmuud bilkamaali maca almaxabati wاltacdiim wasfu lmaxmuudi bilkamaal maca almaxabati wاltacdiim ayaa la yidhahdaa xamdi wasfu lmaxmuudi bilkamaali maca almaxabati wاltacdiim yacni cidda la ammaanayo in lagu sifeeyo kamaal iyo dhammaystiran in lagu sifeeyo waxaa la socda maca almaxabati wاltacdiim jacayl iyo weynayn baa la socota maxabaya tacdiim haddii laga waayo oo u noqdo ammaan laakiin maxabaya tacdiim aysan la socon waxay culimmadu yidhahdaan waa madxi madxi baa la yidhaahdaa xamdi maaha farqigaasaana udhexeeya xamdiga iyo madxiga maxabaya tacdiim hadday la socoto waa xamdi haddaysan la soconna waa madxi waxaa kaloo jira ana wax la yidhaahdo aana culimadu waxay yidhahdaan xamdigu markuu soo noqnoqdo hanaa buu noqdaa waxayna ka qaateen xadiikii saxiixa ahaa nabigu calayhi الsalaaة wasalam xadiisu qudsigii alla wuxuu yidhi ida qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin qaala allahu xamadanii cabdii waida qaala alraxmaan الraxiim qaala allahu ahnaa calaya cabdii yacni addoonku markuu akhriyo suuraة اlfaatixa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markuu akhriyo allah wuxuu odhanayaa addoonkaygii waa imhadiyey markuu akhriyo alraxmaan araxiim alla wuxuu odhanayaa anaa calaya cabdii wuu i ammaanay xamdigii markuu soo noqday anaa buu noqday kaana anaa baa la yidhahdaa takraaru lxamdi shukri baa jira isaguna shukri ayaa jira shukriga iyo xamdigu yani waxay culimmadu sheegaan yani midba dhan buu yani ku waasacsan yahay marka la eego meesha iyo maxalka uu ka dhacayo shukrigaa caamsan bay yidhaahdaan shukriga ayaa caamsan shukrigu wuxuu ka dhacaa lisaanka iyo jawaarixda iyo qalbiga intuba waa ka dhacaa shukrigu icmaluu aala daawuuda shukraa afalaa akuunu cabdan shakuuran nabigaa ohanay sal slam waa tukaday waa cibaadaystay markaa caaisha ku tiri radi allahu canha rasuul allahu maad markaasi yani maad naftaada u turtid wuxuu nabigu ku yidhi sal ا lay slam afala akuunu cabdan shakuuran marka shukrigu yani xaggaa marka laga eego asaga caamsan xagga marka laga eego muqaabil nicma yani shukrigu wuxuu noqdaa marka nicmo qofku uu helo ayuu shukrigu yimaadaa laakiin xamdigu ama ha noqdo muqaabil nicma oo qofka xamdinaya yani nicmo uu helay ama la siiyey muqaabilkeeda ayuu markaasi ka xamdinaya ama biduuni muqaabil nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arko wax ka farxiya wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmati ttimu saalixaat markuu arko wuxuu markaasi uusan ku farxinna wuxuu odhan jiray alxamdu lilahi cala kulli xaal marka asagu sharti ooma ahan yani nicma dhankaa marka laga eegana markaasi xamdiga caamsan marka furuuqdaas ayaa udhaxaysa xamdiga iyo shukriga anaaga iyo madxiga abdow waan bilaabayaa bilxamdi abdow waan bilaabayaa nadmii haada gabayaygan iyo tixdayda bilxamdi amaamaan yani ku bilaabaya alla aan ammaanayo musalliyan xaalan ahay mid ammaanaya calaa muxamadin muxamed baan ammaanaya khayri nebiyin oo laga bedelo ama lagu bayaaniyo ama laga nactiyeeyo saddexduba ku bannaan khayri nebiyin muxamedkii khayri nebiyin nebi kii ugu khayr badnaa ahaa nebigaasoo ursila la soo diray waxaa soo aroortay bacd alaxaadii oo sheegaysa yacni nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu yidhi laa tufadiluu bayna alambiyaa ha kala fadilina ambiyada fi saxiix bay ku sugan tahay ayuu ku sugan yahay xadiidkaas sheekhuna wuxuu inoo sheegayaa inuu yahay nebi maxamed sal ly slam khayru nabiyin ursila culimadu markay tawjiihinayaan dhowr tawjiih bay sheegaan tawjiihaadka waxaa ka mid ah yani hadalkaasi nebigu markuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd intaan loo sheegin inuu yahay khayru alambiya ayay ahayd yani culimada qaar baa ku tawjiihiyey qaar waxay yidhaahdeen yacni nebigu wuxuu diidayaa tafdiilka keensanaya tacasub in nebi gaar loo tacasubo taasuu nebigu markaasi diidaya jawaabo kale culimmadu markaasi waa sheegeen wadii min aqsaami alxadiii cidda wa kullu waaxidin ataa waxaddah wadii tani min aqsaami alxadiii xadiidka qaybihiisa xaalay ka mid tahay cidatun waa tiro wey ay dii cida waa mid tiro saxiiba ah. wa kullu waaxidin mid kasta oo ka mid ah tiradan ataa wuu yimid waxaddahu ay maca xaddihi ataa an ya'ti wuu imaanayaa waxaddahu ay maca xaddihi tacriifkiisa maciisa ayuu imaanayaa diida waxa uu ishaarayo waxay culimmadu yidhaahdeen manduumada haddii intuu sheekhu nadmiyey kadib markaasi muqadimadan uu samaynayo shay maxsuus ah ayuu tilmaamayaa qoraal hortiisa yaalo markaasi ayuu tilmaamayaa v tan oo markaasi manduumada markaasi uu yani ku gebiyey haddii laakiin ay horraysay muqadimadu oo manduumadu uu dib sheekhu ka tiriyeyna shay macnawi oo maskaxda uu ku hayo ayuu tilmaamayaa saasuu marka sheekhu wadii u leehay wadii tani min aqsaami alxadiii xadiidka qaybihiisa xaalay ka mid tahay min aqsaami alxadiii waa xaal culimadu waxay yidhahdaan nactu nakira ida taqadama ucriba xaalan yani nakirada yani nactigeeda haddii la hormariyo xaal buu noqdaa oo cidda ayay markaasi waxay u ahayd sifo oo dii ciddatun min aqsaami alxadiii waa laga soo hormariyey mar haddii la soo hormariyey xaal bay noqonaysaa qaacida macruufka cinda naxwiyiin saas weeyaan aqsaamta sheekhu uu sheegayo aarka culimmadu aqsaamtu waxay leeyihiin xadiidka aqsaamtiisu waa saddex waa saxiix iyo xasan iyo daciif weeyaan aqsaamta xadiidku marka sheekh wuxuu u jeedaa sheekhuna wuxuu sheegi doonaa anwaacda xadiidka noocyadiisa ilaa labiyo soddon nooc ayuu sheegi doonaa marka wuxuu u jeedaa aqsaamtii iyo anwaacdii buu u jeedaa leanna kuma koobna nadmigiisu kuma koobna aqsaamtii saddexdayd kuma koobna waa ka badan yahi marka anwaacdii aqsaamtii maca alanwaac ayuu sheekhu u jeedaa marka sheekh wuxuu leeyahay tani waa qaybo yani waa tiro ka mida aqsaamta iyo anwaacda xadiidka mid kastoo ka midana aqsaamtaas iyo anwaacdaasi uu imaanaya wa xaddahu yani ay maca xaddihi xadkuna waa shayga tacriifkiisa weeyaan xaddu shay waa tacriifkiisa weeyaan markay culimmadu sheegayaan xadka waxay yidhahdaan wasfu shayi wasfan musaawiyan xad waxaa la yidhaahdaa waa shayga in la tilmaamo tilmaan asaga markaasi la siman ayaa xad la yidhaahdaa wuxuu sheekhu u jeedaa tacriifkunbu hadduu u jeedaa sheekhu tacriifka ayuu u jeedaa waxaddahu wuxuu sheekhu ku nasbinayaa yacnii kownuhaa mafcuulan macah ayuu ku nasbinayaa waana meelaha ay eh, culimmadu sheegaan inay mukhtaar tahay oo la doortay in markaasi mafcuul macahu lagu nasbi in la cadfo oo lagu cadfo damiirka markaasi ataa faacilkeeda ah oo axaduhu la yidhaahdo waxaa laga dooranaya in mafcuul macahu lagu nasbiyo wain calىa damiir rafcin mutaصil caطafta fafsil bضamiir munfasil aw faصili ma wbilaa faslin yarid fi nadmi faashiya waضacfa ctaqid ayb wakulu waaxidin mid kastoo ka mida aqsaamtani ataa wuu yimid ay yatii buu sheekhu u jeedaa wuu imaanayaa waxadahu E maca xaddihi xadkiisa iyo tacriifkiisa maciisa ayuu imaanaya awaluha asaxiixu wahuwa matasal isnaaduhu walam yushada aw yucal awaluha ay awalu hadihi alaqsaam aqsaamtani midka ugu horeeya waxaa weeye asaxiixu yani saxiix weeyaan waa xadiidka saxiixa weeyaan wa huwa xadiidka saxiixa maa xadiidkii weeye ittaala wa huwa xadiidka saxiixa maa xadii weeye itasala isnaaduhu sanadkiisu uu mutasil yahay uu xidhiiro walxaal buu mutasil yahay lam yushada ay lam yuxkam bishuduud aan lagu xukmin inuu shaad yahay aw yucal ay walam yuxkam bilcilla aan lagu xukumin inuu markaasi macluul yahay ama mucal u yahay yarwihii xaal uu warinayo mutasilkaasi cadlun nin caadil ah caadilkaasoo daabidun xaafid ah can milihi buu ka warinayaa mid caadila oo daabid ah daabidkaas caadilkaas daabidkaasoo muctamadun la cuskanayo fii dabdihi xifdigiisa iyo wa naqlihi soo raridiisa wuxuu sheekhu bilaabay raximah ullah markuu soo dhameeyey xamdigii iyo muqadimadu ka soo baxay wuxuu bilaabay maqsuudkiisii iyo muraadkiisii wuxuuna ka bilaabay aqsaamta xadiidka yani midka ugu horeeyo ah asaxiix ayuu ka bilaabay asaxiix lua luqada waxaa lagu yidhahdaa asaxiix waa did lmarad wuxuu ka soo horjeedaa xanuunka taasi waa xagga luqada weeyaan saxiix xagga isilaaxa naxwiyiinta waa sidaa sheekhu inoo sheegay weeye wuxuu noqonayaa alxadii aladi itasala sanaduhu binaqli cadli اdaabidi can milihi ila muntahaah min hayri shuduudi walaa cila waa xadiika sanadkiisu uu mutasil yahay waa xidhiidha mualifka kitaabka ku sheegay ilaa nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam waa mutasil muxuu ku xidhiidha binaqli اlcadli الdaabit waxaa soo raray ragga kala warinaya raggaa soo naqliyey oo soo raray nin kasta waa nin caadil ah waa nin daabit ah xaafid ah weeye midka uu ka soo warinayo waa mid asagoo kale ah can milihi ilaa laga gaaro meesha ugu dambaysa xadiikaas ayib wuxuu ka maran yahay shuduud iyo cillo midna kuma sugna marka shuruudda uu leeyahay xadiidka saxiixa ah waxaa lagala baxaya tacriifkaas tacriifka xadiidka saxiixa uu leehay ayaa lagala baxaya oo waxay noqonaysaa shuruuddiisu shan bay noqonaysaa shuruuddaa saddex waa waa wujuudi shuruud wujuudiya weeye labana waa shuruud cadamiya ayay uqaybsamaysaa wujuudiya waa saddexda hore waa itisaalu isnaad iyo cadaalat اruwaah iyo dabd اruwaah weliba tamaamu dabdi saddexdaasi waa shuruud wujuudiya baa la yidhaahdaa yani waa in la helaa weeye xadiidka waa in laga helaa saddexdaas labana waa cadami maxay yihiin cillo waa in laga waayo xadiidka cillo waa inaysan ku sugnayn cilladaa weli waxaa sharda inay tahay cilla qaadixa cillada la diidayo waa cillada loo yaqaano cilla qaadixa waa arki doonnaa shayga labaad oo laga nafyinaya waxaa weeyaan shardiga yani markaasi cadamiga waa nafyu shuduud marka shuduudna waa inuu ka maran yahay cillana cilla alqaadixana waa inuu ka maran yahay marka labadaas waxay noqonayaan harطaani cadamiyaan saddexdana waxay noqonayaan yani shuruud wujuudiya waxaana lagala soo baxaya tacriifka sheekhu inoo tacriifiyey baa lagala soo baxaya shardiga koobaad yani waa in sanadku waa inuu xidhiidhaa raawi kastana waa inuu ka qaataa yani markaasi raawiga ka sarreeya waa inuu ka inuu ka maqlay oo arday kasta sheekhiisa waa inuu ka maqlay hardiga labaad waa cadaalat ruwaa markay tacriifinayaan cadaala mataa yakuunu araawi caadila cadaaladda markay sheegayaan sida macruufka ah oo mashhuurka ah, waxay yidhaahdaan cadliga waxaa weeye man lahu malakatun taxmiluhu cala mulaasamati ataqwa walmuru'a waxaa cadli la yidhaahdaa caadil waxaa la yidhaahdaa man lahu malaka taxmiluhu cala mulaasamati الtaqwa wاlmuru'a saasaa mashhuur ah waa sida alxaafid ibn xajar raximah اllah uu ku sheegay nushat nadarka kadalika ashanqiiti kitaabkiisa almudakira fi اlusul uu ku sheegay laakiin tacriifkaasi waa tacriif muntaqad ah imaamu sancaani wuxuu odhanaya isagoo ka hadlaya yani cadligaas wuxuu odhanaya waqad qaala الshaaficiyu fi اlcadaalati qawla istaxsanahu kaiiru min alcuqalaa imaamu ashaafici raximah اllah cadaaladda markuu sheegayey wuxuu ka sheegay qowl wanaagsan oo ay wanaajisteen culimo fara badan kaiiru min alcuqalaa'i waman bacdah min bacdihi yani rag fara badanoo cuqala oo asaga ka dambaysay qaala low kaana alcadlu man laa yadnab lam najid cadlan man laa yadnabu yacni hadduu yahay ninka caadilka qof aan dembaabaynin oo la odhanayo caadil waxaa noqonaya qof aan dembaabin caadilba maana heleen qof caadiloo lama heleen bisaa la odhan lahaa ayib ayib wuxuu yihi walow kaana kullu danbin laa yamnacu min alcadaala lam najid majruuxan haddii la odhan lahaa dembi kasto qofku uu sameeyo waa iska caadil oo wax dembi oo cadaaladii kaa saaraya ma uu jiro haddii saa la odhan lahaana lam najid majruuxan buu yidhi qof la jirxiya lama helaanba qofkas caadil buu iska noqon lahaa soo waadix walaakin man taraka alkabaa'ira wa kaanat maxaasinuhu akar min masaawiih fahuwa cadlun wuxuu ku soo khulaaseeyey sheekhu caadil waxaa weeye man taraka alkabaa'ir kabaa'irta qofka ka taga dunuubta waaweyn qofka iska daaya ayib wa kaanat maxaasinuhu maxaasintiisu iyo wanaaggiisuna ay yihiin akar min masaawihi xumaantiisa kuwa ka badan kaasaa caadil la yidhahdaa buu yidhi marka tacriifkaas ayaa tacriif wanaagsan yani markaasi uu sheegay asancaani kitaabkiisa amaraatu nadarka marka waa inuu yahay raggan xadiidka soo warinaya rag noocaasa waa inay yihiin rag cuduul ah waa inay yihiin eh, shardiga saddexaad waa inay yihiin rag daabidiina xaafidiin waa inay yihiin dabdiga culimadu labay u qaybiyaan dabdu sadri wa dabdu kitaaba ah, wa dabdu kitaab labadaasaa dabdiga loo qaybiyaa dabdu sadrin iyo dabdu kitaab daabid waa inuu yahay dabdiga marka wuxuu qaybsamaya labadaas midka hore oo dabdu sadrigaah waxay ku tacriifiyaan culimmadu eh, an yubita maa samicahu min shaykihi daabid wuxuu noqonayaa qofku an yubita maa samicahu min shaykih bixayu yatamakanu min istixdaarihi mata shaa daabid waxaa la yidhaahdaa waa inuu sugo maa samicahu min shaykihi shaykiisa waxa uu ka maqlay waa inuu sugaa bixayu yatamakanu min istixdaarihi mataa shaa xifdigaas iyo dabdigaasoo yani markaas u suuragelinaya marka uu doono inuu istixdaaro lanna qofu wuxuu qaybsan yahay markuu u baahdo soo qabsan karaa hadaad u baahato inaad istishhaaddo suuratu اlfaatixa markii waad soo qabanaysa soo ma الحمد لله rabb العالمين lanna waad qaybsanta kaasaa marka dabdi la dabdu sadri kaasaa la yidhaahdaa laabta ku hayso weeyaan ka labaad waxa weye dabdu kitaab muxuu yahy dabdu kitaab waxa weeye siyaanatuhu ladayh kitaabkii uu ku qortay xadiidka siyaanatuhu ladayh mundu samica fiihi wa saxaxa ila an yu'addiyahu minhu kaasna waxa loo yaqaana dabdu kitaab mundu samica fiihi wa saxaxa ilaa an yuadiya minhu yani macnuu wuxuu noqonayaa kitaabkuu ku qoray xadiidka waa inuu dhowraa wuxuu ka maqlay sheekhiisa uu qortay waa inuu dhowraa oo ka dhowraa yani markaasi cid kale inuu u dhiibo lanna cid kale hadii loo dhiibo waxa laga in wax ku daraan waxna ka nuqsaamiyaan baa suurtagal ayib eh, markuu malay laga bilaabo markuu maqlay oo uu tasxiixiyey ilaa markaasi uu ka gudanayo kaasna waxaa loo yaqaanaa yani dabdu kitaab la yidhaahdaa kitaabkiisi yani waa inu dhowraa waxay ugu qoran yihiin shardiga afraad waxaa weeye cadama shuduud shuduudku xagga luqada waa inoo imaan doona insha allah waa almunfarid baa la yidhahda ashuduud yani ashaadu luqatan almunfarid ayaa la yidhaahdaa xagga isilaaxan waa arki doonaa insha allah eh, waxaa ka mida mukhaalafat lmaqbuuli liman huwa awlaa minhu sifatan aw cadadan inuu markaasi eh, ninka maqbuulka ah inuu khilaafo cid ka awlaysan kaga awlaysan xagga sifada iyo xagga tirada yani ka xifdi badan cid ka xifdi badan qofku inuu khilaafo ama cid ka tira badan inuu khilaafo kaasaa shuduud la yidhaahdaa oo xadii yani laba nin xadii uu shaksi soo wariyey hadday khilaaفaan toban kale oo si kale u soo wariyaan waxaa la odhanayaa midka keligii uu soo wariyay waa shaad baa la odhanaya maxaa yaele cid ka tira badan buu khilaafay marka xadiiku waa inuusan ahayn xadii shaad ah waa inuusan ahayn marka sheekhu wuxuu noo sheegay xadiidka صaxiixa ah shuruuddiisa iyo tacriifkiisa shuruudda waxaa laga qaadanaya baa niri tacriifka laga qaadanaya saxiixu marka xadiidku marka la qaybinayo ictibaaraad baa laga eegaa marka loo qaybinayo saxiix iyo xasan iyo daciif waa marka laga eego yani markaasi ma la aqbali mase lama aqbalayo xaggaa marka laga eego ayaa intaa loo qaybinaya ictibaaraad kale loo qaybin doonaa oo arki doonaa insha allahu tacaala awaluhaa ay awalu hadihi alaqsaam aqsaamtan midka oogu horeeya asaxiixu saxiix weeye wa huwa saxiixu maa xadiid weeye itasala isnaaduhu sanadkiisu uu mutasil yahay walxaal buu mutasil yahay lam yushada ay lam yuxkam bishuduudi aan shaad lagu xukumin oo aan la odhan waa shaado yacnii wuxuu khilaafay xadiidka ay soo wariyeen raggii ka fara badnaa ka tira badnaa ama ka xifdi badnaa aw yucal yani markaas ay lam yuxkam bilcilla calaa kownihi lam yuxkam yani bilcilla cilladu waxaan sheegnay cillada la diidayo waa cila alqaadixa midda loo yaqaano weeye alcilla alqaadixa cilada qaadaxda markay culimmadu tacriifinayan waxay yidhahdaan waa sababun ghaamidun khafiyun taqdaxu fii sixati alxadiidi maca ana alظaahira asalaamata minha yani cilal qaadaxa waxaa la yidhaahdaa waa sabab sababun ghaamidun khafiyun taqdaxu fii sixati alxadiidi maca ana aahira asalaama minha macnaheedu wuxuu noqonayaa waa sabab qarsoon oo xadiidka sixadiisa dhaawacaysa iyadoo xadiidka marka daahirka laga eego yani wax dhiba ah uusan ka muuqanayn daahirka markaad eegto yani markaasi wax dhiba ah kama muuqdo xadiid saxiixu kuula muuqanaya laakiin waxaa ku sugan cillo qarsoon oo xadiidkii dhaawacaysa middaas weeye midda loo yaqaano yani cilada xadiidka sixadiisa dhaawacaysa waa taas weyaan lakiin hadday tahay ciladu cila hayra qaajixa ah. hadday tahay yani taa marka xadiidka sixadiisu yani dhib u geysan mayso yarwihii xaalu soo warinaya xadiidkaasi cadlun baa soo warinaya nin caadil ah waa sheegnay yani caadilku yani cadli cidda noqonaysa caadilkaasoo daabidun xaafid ah can milihi asagoo kaleu ka soo warinaya oo raggaasoo dhan waa inay yihiin rag cuduul ah daabidiin ah nin kastaba ninka uu ka warinayo nin caadilo daabida waa inuu yahay caadilkaas daabidka oo muctamadun la cuskado fii dabdihi xifdigiisa ayaa la cuskadaa wa naqlihi iyo naqliga yani soo raridda uu soo rarayo ayaa la cuskadaa shuruuddaas aan sheegnay oo shanta ah mid kasta waxbaa ku baxaya shardiga koobaad oo ahaa waa inuu yahay mutasil waxaa ku baxaya yani anwaac ka mida noocyada xadiidka waxaa ka mida kuwa ku baxaya munqaica ka mida mucdalkaa ka mida mucallaqa ka mida mursalkaa ka a mudallaskaa ka mida kuwaaso dhan waxay ku baxayaan yani shardiga ugu horeeya itisaalu sanad bay ku baxayaan shardiga labaad yani oo aan ah raggu inay caadili yihiin xadiidka soo warinaya waxaa ku baxaya kay soo wariyeen kadaabiinta sida mawduucii oo kale ayaa ku baxaya iyo midka uu soo wariyey majhuululxaalkii majhuulcaynkii kuwa la midkaa shardiga saddexaad oo ah yani tamaamu dabdi inuu taamu dabdi yahay dabdigiisu waa inuu mid dhammaystiran inuu yahay waxaa ku baxaya xasankii xadiidkii xasanka ahaa ayaa ku baxaya kadalika waxaa kaloo baxaya yani nin muafara xadiiku soo wariyey iyo kaiiru lkhaa xadiiku soo wariyey baa ku baxaya shardiga yani markaasi saddexaad ee afraad oo inuusan noqon xadii shaadana kii shaadkaa baa ku baxaya shardiga shanaad oo ugu dambeeya cillo waa inaysan ku sugnaynna waxaa ku baxaya xadiikii markaasi cillo ay ku sugnayd ayaa markaa ku baxaya xadiikaa saxiixa laftiisa culimadu waxay sheegeen inuu kala sarreeyo isku martaba maaha dhammaantiis maraatib buu leehy maraatibtiisaas waxaa ugu horeeya xadiidka ay soo saareen bukhaariiyo muslim ayaa ugu sarreeya xadiidka bukhari muslim ay soo saareen ayaa ugu sarreeya waxaa ku xiga midka bukhaari keligii uu soo wariyey waxaa ku xiga midka muslim keligii uu soo wariyey waxaa ku xiga midka shardigooda lagu soo wariyey waxaa ku xiga midka bukhaari shardigiisa keligii lagu soo wariyey waxaa ku xiga midka muslim shardigiisa lagu soo wariyey waxaa ku xiga xadiidka kayrkood ay saxiixiyeen bukhaariiyo muslim yani markaas cid aan ahayn waxaa ku xiga yani markaasi kaasaa ugu dambeeya marka waxay noqonayaan maraatibtaasay noqonayaan bukhariiyo muslim midkay soo wariyeen midka bukhaari keligii soo wariyey midka muslim soo wariyey midka calaa shardi albukhaari lagu soo wariyey midka calaa shardi muslim lagu soo wariyey yani midka lagu soo wariyey cid kale markaasi cid kale markaas ay saxiixisay oo laakiin shardigooda aan ahayn maraatibtaas ayuu yeelanayaa xadiidka shuruudda laga helay oo saxiixa ah tusaale haddaan ka bixino hal tusaale waa xadiidka ugu horeeya fii saxiixi اlbukhaari xadiid cumar bn khaaab Eh, inama alacmaalu biاniyaat waa xadiis saxiixa weeyaan oo shuruuddii shanta ahayd wada koobsaday shantii shardiba wuu koobsaday eh, ragga xadiidka soo warinaya imaam albukhari raximah llahu tacala uu ka warinayo ninka ugu horrey uu ka warinayo waxaa la yihahda xumaydi waa imaam ninka uu ka sii warinayo xumaydi oo markaasi sheekhiisa sufyaan ibnu cuyeyna asaguna waa imaam kuu ka sii warinayo yaxya ibnu saciidna waa asna waa imaam ninkuu ka sii warinayo maxamed ibraahim ataymi asna waa imaam cidduu ka sii warinayo calqama ibnu waqaas allayfi asaguna waa imaam wuxuu ka sii warinaya cumar ibnu khaaab cumarna wuxuu ka warinayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raggaa xadiidka ku sugan dhammaantood markay culimmadu ka sheegayaan gaar ahaan alxaafid maxajar kitaabkiis taqriib tahdiibka markuu sheegayo wuxuu odhanayaa awalan shardiga hore oo ajsaalu sanadka ah markay kala warinayaan dhammaantood waxay u kala warinayaan xadaanaa xadiidkana xadaanaa haddii lagu wariyo khalaas waa la hubaa wey ninkan ninkan waa ka maqlay lidalika bukhaari wuxuu yidhi xadaana alxumaydi cabdullahi bnu zubayr xumaydina wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan sufyaanna wuxuu yidhi xadaanaa yaxya bn saciid alansaari yaxyana wuxuu yidhi ahbaranii muxamed ibn ibraahim ataymi anahu samica calqama ibn waqaas allayfi yaquulu samictu cumar bn khaaab radia allahu canhu cala almimbari qaala samictu rasuula allahi sal allahu aleyh wasalam yaquul inama alacmaalu binniyaat marka sanadku waa mutasil xadaanaa iyo samictu iyo ahbaranii waa alfaad wax lagu kala qaato weeyaanoo la marka itsaal sanadkii waa aabit oo waa sugan yahay shardiga labaad oo ah cadaalat ruwaa iyo tamaamu dabdina waa sugan yahay xaafid ibnu xajar uuda tarjameeyey kulligood taqriibu tahdiibka wuxuu odhanayaa midka ugu horeeya sheekha ugu horreeya cabdullahi ibnu zubayr ah wuxuu odhanayaa iqatun xaafidun faqiih waa ninka ugu horreeyey iqatun xaafidun faqiih ninka ku xigo sufyaan ibnu cuyayna wuxuu odhanayaa iqatun xaafidu faqiih imaamun xuja ninka ku sixiyo yaxya ibnu saciid ibnu qays alansaari wuxuu odhanayaa xaafid ibnu xajar raximah ullah iqatun habt ayuu odhanaya ninka ku sixiga maxamed ibraahim wuxuu odhanaya xaafid ibnu xajar iqatun calqama ibnu waqaas wuxuu odhanayaa xaafidku iqatun habtun cumar ibnu khataab baa ugu dambeeya isagu khalaas saxaabadu waa wad cuduul arrinkoodu yani ayagu wajaawatu اqanara ilah baa tacdiiliyey tacdiil cidna ogama baahna marka halkaasna waxaa ku sugan cadaala الruwaah wa tamaamu dabdi baa halkaa ku sugan waxaanan ka qaadanaynaa lafdiga lagu tacdiiliyey oo iqatun iyo habtun iyo imaamun baan ka qaadanaynaa waa hariga labaad hariga saddexaad hariga afaraad yani xadiikani waa xadii aan shaad ahayn weeyaan lanna bukhaari baaba ku sheegay kitaabkiisa hadduu shaad wax ciloo markaas loo sheegay yani xadiidkani ma uu jiro saa darteed waa xadiiu saxiix halkaa inoo jooga insha allah hada wbilahi towfiiq wsal allah wslam ala nabiyina muxamed